بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد waxaynu bilaabi doonaa in sha allahu tacaala duruus tajwiidiya oon in sha allahu tacaala ka qaadan doono mutuunta ama kutubta tajwiidka dhowr kutub siday u kala ahmiyad badan yihiin aynu u kala horreysiin doono in allahu tacaala cilmigaa tajwiidka oo ah cilmi ahmiyad fara badan u leh qofka muslimkaa guud ahaan iyo gaar ahaan qofka qur'aanka akhriyaya lanna qofka qur'aanka akhriyaya waxaa laga rabaa inuu qur-aankiisu qur-aan toosan yahay alfaadiisa iyo macaanidiisu ay siman yihiin isla markaana si uu qofku u hagaajiyo akhrinta qur-aanka waxaa laga maarmaana inuu barto cilmigii u sahli lahaa hagaajintaasi <clears throat> cilmiga tajwiidku waa culumta la dhahdo culuum اlaala ama culuum اlwasiila isagu laf sharaf kuma kasbanaya laakiin shayga uu la xidho ayuu ku kasbanaya sharafta oo ah maadaamuu la xidho ashrafu kitaab min ashrafi culuum ayuu noqonaya cilmiga tajwiidka oo aad iyo aad ay u daneeyeen selafkii yani iyo mutaakhiriintuba oo kutub fara badan laga qoray hadday noqoto nadmi iyo nahri ayaynu in sha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala wix inooga suurtogeliyo aynu ka qaadan doonaa kutubtaasi kutubtaasi kutubta loo hormariyo cilmiga tajwiidka ee xagga ahmiyadda xooga badan cilmiga tajwiid dhinaciisa le waxaa ka mida kitaabka aynu in sha allahu tacaala silsiladda aynu ku furfuran doono oo la dhaahdo matnu tuxfat اlaطfaal wاlghilmaan matnigan oo xaqiiqatan ah mutuunta ilaahay subxaanaه wa tacaala qabuulka uu geliyey ee qadiiman iyo xadiiثanba noqday kitaab mutadaawala oo meel kastoo muslimiin ay joogaan ama guri kastoo muslimiinta ka mida laga helayo kitaabkan waa waxaa iskale sheekh sulaymaan ibnu xusein ibnu maxamed ibnu shalami ibnu shalabi waa matni kooban oo xaqiiqatan marka la eego abyaadiisa koob iyo lixdan beit ah haddana maxaa hede koobsaday cilmi fara badan iyo aqoon fara badan oo cilmiga tajwiidka ah in sha allahu tacaala kitaabkaasi ayaynu silsilada u horeysiin doonaa sheekha le kitaabka sulaymaan ibnu xusein ibnu maxamed ibnu shalabi aljamzuri sheekhaasi raxmat ullaahi caleyhi ilaah naxariistee wuxuu ahaa sheekh ilaahay subxaana wa tacaala ikhlaasuu ku arsaaqay waxaanad ka dareemaysaa kitaabkiisa iyo kutubtiisa kaleba sida loo daneeyo xaqiiqatan sulaymaan wuxuu ahaa culimadii mutaqadimiinta wuxuuna cilmiga ka qaatay sheekhiisa uu kitaabka muqadimada ku xusi doono oo ah nuuradiin caliy bn cumar almihi sheekh sulaymaan matnigan oo keliyata kuma laha cilmiga tajwiidka iyo cilmiga qiraa'aadka kutub fara badan ayuu leeyahay waxaa ka mid ah, kanzulmacaani oo taxriiraadka shaatibiga ah waxa uu leeyahay sharax kitaabkiisa laftiisa uu saaray oo fatxulakfaal la hahdo fi sharxi tuxfat اlaطfaal isaguu leeyahay sheekhaasi cilmiga in faro badan buu u rixlaystay u baxay waxaana aada u xusan culimadiisa oo la sheegaa sheekha aynu sheegnay nuuradiin cali bn cumar oo uu sheegi doono muqadimadana inuu cilmiga nadmigan uu alifay uu isaga ka soo qaatay waxaa xilliguu dhashay waxaa la sheegaa inuu kun iyo boqol iyo soddon iyo sagaalkii uu xilligaa u dhashay xilliguu dhintay laakiin wax taxdiida oo go-an lama sheegin waxaase la sheegaa inuu maxaa ilaa kun iyo laba boqol iyo sagaalkii wixii ka dambeeyey uu dhintay lannahu maxaa yeeley sheekhiisa wuxuu dhintay oo kitaabkiisa kanzulmacaanna uu ku xusay ayaa wuxuu dhintay kun iyo laba boqol iyo afartii hijriga marka isagana waxaa la sheegaa inuu taariikhda xoogaa ka dambeeyey oo kun iyo laba boqol iyo sagaalkii wixii ka dambeeyey laakiin xili muxadada oo xaqiiqatan la sheegay taarikh alwafaatihi ma jirto waxaa loo nisbeeyaa magaalada jamzuur waana oo waata sulaymaan aljamzuuri la idhaahdo waana waddankii ama beldadii uu aabbihii ka soo jeeday waana magaalo u dhow meesha la idhaahdo hadda tantaa oo u jirta afar mayl meelahaas kitaabkan naadimku raxmat ullaahi calayhi saynu sheegnay wuxuu ku taxeeyey cilmiga tajwiidka waana koob iyo lixdan beyt waxaynu gudageli doonaa in allahu tacaala matniga inaga oo si tasalsula u qaadan doona abyaadiisa waxaynanu tacliiqin doonaa in allahu tacaala madmuunka kitaabka waxau yihi naadimku raxmat ullaahi calayhi bismi illaahi الraxmaan الraxiim <clears throat> yaquulu raaji raxmati اlgafuuri dowman sulaymaan huwa اljamzuuri alxamdu lilaahi muصaliya calى muxamadi waaalihi wman talaa wbacd hada الnظm lilmuriidi في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب intaasi waa muqadimada uu naadimku raxmat ullahi caleyh ku iftitaaxay waana shan beyt shantaa bid ayaynu insha allahu tacaala tacliiqooga bilaabi doonaa bismi illaahi الraxmaan الraxiim horta nadmigu ama tixdan tuxfat اlaطfaal ay ku socoto waxa weeyaan baxriga la dhaha baxru rajaz oo ashal buxuur ashiciriya ah bismi illaahi الraxmaan الraxiim wuxuu ku bilowday magaca ilaahay subxaanaه wa tacaala allaha naxariista guud iyo naxariista gaarka aba leh يقول راجي رحمة الغفور dowما سulaymaan huwa الجamزuuri يquuل waxa uu leeyahay raaji raxmaة الغafuuri allaha dembi dhaafka badan ee asturka badan naxariistiisa kii rajaynaya waxa uu leeyahay dowman ay fi اdawaami mar kastaba rajaynayey waxa uu leeyahay sulaymaanu sulaymaan huwa isagu sulaymaan aljamzuuriy kii magaalada jamzuur loo nisbeeyey weeyaane waxa uu leeyahay alxamdu mahadi lilaahi alle ayay u sugnaatay musaliyan xaalaan ahay mid ku salinaya calaa muxamedin muxamed korkii iyo wa aalihi muxamed aalkii iyo waman ciddii talaa raacday muxamed iyo aalkiisa wa bacdu intaa kadib haadaa kani annadmu nadmigani lilmuriidi kii doonayey ayuu u sugnaaday fi nuuni ay fii axkaami nuuni nuunta axkaamteeda iyo watanwiini tanwiinta axkaamteeda iyo walmuduudi muduudka muduudda axkaamteeda samaytu waxaan u bixiyey hu nadmigan waxaan u bixiyey bituxfati اlaطfaali caruurta hadiyadoodii baan u bixiyey can shaykhinaa naaqilan xaalaan ahay mid ka soo naqlinaya haadihi tasmiya magac bixintaasi can shaykhinaa sheekhanagii sheekhanagii almiihiyi magaalada miihi loo nisbeeyey dilkamaali dilkhisaali alkaamilati markaa tilmaamaha dhammayska tiran ee wanaagsanna u saaxiibka arjuu waxaan rajaynayaan oon alle ka rajaynaya an yanfaca inuu ku anfaco bihi nadmigan adulaaba ardayda iyo cidda cilmigan dalbaysa wاlأjra mushqaayadna alle waan ka rajaynayaa iyo wاlqabuula camalkan inuu iga aqbalo iyo wاthawaaba abaalmarin tafadul ah bisinka ayuu ku bilaabay naadimku raxmat ullaahi calayh in bisinka lagu bilowdo na waa shay ku sugan kitaabka ilaahi subxaanaه wa tacaala iyo sunnada a'immada iyo selafka qadiiman waxadiiثanna ay isku waafaqeen in ay tasniifaadkooga ku bilowdaan basmalada barakada ku jirta awgeed <clears throat> imaam ibnu xajar alcasqalaani fi alfatx wuxuu ku leeyahay waqad istaqara camalu a'imaةi اlmusanifiin calى اftitaaxi kutubihim biاlbasmala wakada kutub الrasaa'il wakada mucdamu kutubi الrasaa'il yacni waxaa camalka aimada wax dhigaysa ama kutub qoraysa waxa uu ku xasilay buu ihi inay ku furfurtaan kutubtooda basmalada waana saynu sheegnay sunno kitaabka kitaabka ilaahayna ku sugan sunnadana ku sugan a'imaduna ay joogteeyeen barakada ku jirta awgeed kadib waxau ihi yaquulu raaji raxmati alkhafuuri haddaynu alfaada furfurno alkhafuur waa allaha saatirka ah ee adduunyadana qofka ku astura dembigiisa aakhirana taraka almu'aakhadaةa bidanbi ka tegay inuu addoonka ku qaado dembigiisii uu mutaystay allaha sifadaa leh naxariistiisa ayuu kii rajaynaya buuhi raajii waa did waa alamal bimacna alamal buu la mid yahay wa didu alya'si isagiiyo amalku waxay ka soo horjeedaan inuu qofku noogo ama uu quusto rajuhu waa inuu qofku rajeeyo wax uu jecel yahay in uu dhaco dawman waa mansuub binasci اkhaafid ay fi dawaami buu ahaa asalkiisu sulaymaanu sulaymaan wuxuu bedel ka noqonayaa raaji oo yaquul waxa uu leeya raaji kii rajaynayey haddana sulaymaanu bedel ay sulaymaan waxa uu leeyahay huwa sulaymaan aljamzuuriyi kii magaalada jamzuur loo nisbeeye weeyaan sulaymaan waynu sheegnay magaciisa waa sulaymaan ibnu xusein ibnu maxamed ibnu shalabi aljamzuuriy aljamzuurna waa nisbata ilى beldati abiih wa hiya qariibaة min طanطa binaxwi arbacati amyaal waxa uu leeyahay muxuu leeyahay sulaymaan alxamdu mahadi lilaahi alla ayay u sugnaatay musaliyan xaalaan ay mid kusalinaya calaa muxamedin muxamed korkii iyo wa aalihi muxamed aalkii iyo waman ciddii talaa raacday muxamed aalkiis alxamdu fi luqati athanaawi waa ammaan istilaaxana waxa weeyaan wa athanaau bilisaani cala aljamiil calى wajhi الtacdiimi wالtabjiil xamdigu waa inaad qof ama cid nicmad iyo gallad xaggiisa ay kaa soo gaadhay ama ayna kaa soo gaadhin aad ku mahad celiso isaga iyo shukriga waa waxoogaa baa lagu kala saaraa xamdigu waxa dhinacna isagaa caama dhinacna shukrigaa ka caansan marka dhinac la eego xamdigaa caana wuxuu caan yahay xamdigu xagga sabab albaacith waxa keenaya in la mahad celiya ama xamdi lala yimaado marka dhinacaa la eego xamdigaa caamsan waayo xamdigu wuxuu ku dhacaa qof gallad kuu geystay iyo qof aan gallad kuu geysanba waa kaa gaadhaa xamdigu oo waxaad leedahay xamidtuhu calىa cilmihi waxamidtuhu calىa caطa'ihi qofaad leedahay waxsiintiisaan ku ammaanay oon maxay ku xamdiyey cilmigiisaan ku xamdiyey markuu wax ku siiyo waa fii muqaabalati nicma markaad cilmigiisa ku ammaanayso adigoon ka dhiganna ood cilmigiis iyo wasfigaa quruxda badan aad ku ammaanayso waa fii hayri muqaabalati الnicma marka xamdigu wuxuu ku dhacaa galadku soo gaadhiye galadaan ku soo gaadhin xagga isagaa caana halka shukrigu uu ku dhaco qofka galad kaa gaadha oo qofka waxaad ugu mahad celin kartaa ama uu shukrigu ku yimaadaa fii muqaabalati nicma xagga ay ka imanayaan labadoodu marka la eego ama wasaa'ilka loo adeegsanayo waxa caan ah shukriga xamdiguna waa khaas xamdigu waxa uu ka yimaadaa carabka oo keliyata halka shukrigu uu ka yimaado qalbiga iyo carabka iyo jawaarixda oo waa kii shaacirku lahaa afaadadkum الnacmaau minii ثalaaثaة yadii walisaanii wالdamiira اlmuxajaba qolo markaa gallad u geysatay buu u shukrinayey markaa wuxuu uhi waxay galladihii aad ii geysanaysaan idiin faa'iideeyeen inay xaggayga waxay idinka faa'iideeyeen yadii gacantaydii oo inaan wax idinla qabto yadii walisaani iyo carabkii inaan idinku ammaano wadamiira almuxajaba qalbigana inaan idinku hayo gallada iyo wanaagga aad ii gasheen marka xamdiguna waxaynu iyo shukrigu cumuum iyo khusuus ayaa u dhexeeya marka la eego sababta keenaysa xamdiga iyo sababta uu ku imanayo shaygani xamdiga caansan shukriguna waa khaas marka la eegayo waxa loo adeegsanayo labadoodana waxaa caana shukriga waxaa khaasa xamdiga wajamacaha الشhaykh الshinqiطiي raxmat الlahi عaleyh bqowlihi wاlxamdu bالlisaani مطلقا bada kana jaزاء nicmaة أw ibtidاء wshukru ma kana jaزاء linicam faاlxamdu min da اlwجhi waxdahu acam والshukru yaأتي cinda kuli shaarixi bاlqalbi والlisaani والjawaarixi والxamdu bالlisaani laa غayru sim faالshukru min da اlwجhi waxdahu acam muصaliya عlى muxamedi muصaliya الصلاة في اللغة معاني fara badan bay leedahay minha الدuعاء وminha الbarكة وminha الثناء وminha العباadة وminha الdين معaani fara badan bay leedahay الأصل فيihana waxaa u aصلa la dhahdaa ducada inay aصل u leedahay saligu ka qowlihi tacaalى khud min أmwaalihim صدقة تطahirهm وتزkiihim bha وصل عalayhim ay udcu lahum وka qowlihi salى الlaه عليه وسلم rasuulku leeyh sal الlaه عليه وسلم إida duciya أxadكم فlyujib fain kaana صائما falyuصل وin kaana mfطirا falyطcم fain kaana صائما falyuصل ay falyadcu ha u duceeye markaa haddii uu sooman yahay qofkii martida loogu yeedhay ama martisoorka marka waa ka qowli shaacir صلى عlى caزة الرaحmن وابنتها ليلى وصلى على جاarاتها الأkخر marka الأصل في الدعاء الأصل في الصلاة و الدعاء barakana waa ku yimaadaa qwli kaxadiiثi cabdالlahi بn abi أwفى waa ki yihi kan النabiyu salى الlaه عليه وsلم إida أtaahu qowم بصدقتهم qال اللهma صل على آل فuلان فأtاaه أbي بصدقته فقال اللهma صل على آل أbي أwفى maعaani saynu sheegnayna الdiin way ku timaada الصلاaةu katأmuruka macaani fara badan bay leedahay waxaa la dhahda الصلاaةu min الlahi hadday tahay waa الثناء وmin الmalaaئkaةi استغفاar وmin الآadamiyiina تضرع وduعاء عlى محamedi محamed waa calم manquulah oo mushtaq min التaxmiid laga soo dhambaashay waana nebi mxamed salى الlahu عalيه wasalam asmaadiisa magaca weliba ugu caansan ilaahayna subxaana wa tacala labada magac ee qur-aanka ugu sheegay ka u badan ah waxaana ilaahay subxaana wa tacaala uga soo dhambaalay taxmiid oo min alxamiid ayuu ka soo dhambaalay siduu lahaa markuu ammaanayay xasaan ibnu thaabit أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود عليه ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد محمد waa magaca nebi mxamed sal اllahu عalيه wasalam saynu sheegnayna kasoo laga soo dhambaashay min alxamiid waalihi waalihi aalu الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam waxay ku kala duwan yihiin ama aalka waxaynu odhan karnaa kelimatu aal waxay ku kala duwan tahay bixasabi اlmaqaam oo haddii maqaamkii zakada la joogo ama sadaqada waxay noqonaysaa nebi mxamed sal اllahu عalيه wasalam aalkiisa maxay min banu hashim muminu min bani hashim haddii fii maqaami ducaa la joogana haddii fii maqaami ducaa la joogana waxay noqonaysaa maxay hayde muminiinta oo dhan kama qaala shaykhu shinqiiطiy raxmat اllahi calayh aalu nabiyi sayid اlanaami mukhtalaf bixasabi اlmaqaami mumina haashimi culuw biاlaali fii manci icطaaءi الzakaati اlmaali wain ilى nahji الducaaءi tadhabu faاlmuminuuna kulluhum aalu الnebi meesha laga keenay al waa la isku khilaafay ma ahli bay asalkeegu ahaa min awale bay ahayd khilaafka mashhuurkee bayn alkisaa'iyi wasibawey imaamu shaatibina raxmat ullahi caleyh uu ku sheegay madadas iyo waman cidii talaa raacday maxamed iyo aalkiisa wabacdu ayuu i wabacdu waa kelimatun yu'taa biha lilintiqaali min garadi ilaa garadi aakhar wabacdu waa kelimad loola yimaado si usluub looga baxo usluub kalena loo galo ciddii ugu horeysay tidhaahda wabacdu ama adeegsata ama nadmi ama nahri waa la ysku khilaafay ilaa sideed qowl baa la ysku khilaafay jamacaha sheekh maxamed ibn cali bn aadam alethoobiya raxmat اllahi caleyh fi kitaabihi alfawaa'id الsamiya fi dabdi waqawaacida fi dabdi waqawaacida cilmiya waxa uu ku sheegay awalu man ataa bama bacdu fiihi اkhtilaafu sataraahu bacdu daawudu aw kacbu kada yacquubu qiila sulaymaanu waja ayubu qus bnu saacidata aw yacrubu aw saxbaanu fiihi nadaru kama xakow liأnnahu bacda الnabiyi wالnabiy kaana yaquluha zamaan اlkhuطbi wman yaqul awalu man takalama fi الshicri faqbalhu jawaaba muxkama fahadihi اlأqwaalu qul ثamaaniya farqa bxifdiha maraaqi اlhaniya sideeddaa qowl baa ku jira waxaana u aqrabo ugu dhow inuu daawuud nabiylahi daawud calayhi الsalaam qofkii ugu horeeye adeegsada uu ahaa fasl khitaabkii ilaahay sheegayna u sheegayna uu ahaa wabacdu wowdu waxaa la dhahdaa waa naaiba can ama annaa'ibati can mahma wabacdu in la rafciyo la damiyo ayaa ashara oo caansan waxaa ka dambeeyana in fa lala xeedhiyo maadaama jawaabu shardigii uu noqonayo laakiin naadimku raxmat ullahi caleyh wabacdu haada fadii waa gooyey lidaruurati ashicri wabacdu intaa kadib hada nadmu tixdani lilmuriidi kii doonayaba u sugnaaday fi nuuni fi axkaami nuuni wtanwiini waaxkaami tanwiini walmuduudi waaxkaami tanwiin nadmiga naadimku raxmat ullahi caleyh wuxuu gundhig uga dhigay ama saldhig saddexdaa baab baabu axkaami nuuni saakinati watanwiin iyo axkaami almuduud axkaamta nuunta reeban iyo axkaamta tanwiinta iyo axkaamta muduuda saddexdaasaa saldhig u ah laakiin saddexdan kagama hadlaya abwaab kale baabulmilayn baabu xukmi laami albaabu axkaami masaakin ayaa soo geli doona laakiin saddexdaasi gundhiga ayuu yihiin kitaabka waynanu arki doonaa insha allahu tacaala wuxuu ihi samaytu waxaan u bixiyey hu nadmigan bituxfati aladfaali caruurta hadiyadoodii tuxfa waa min alitxaafa ka timid oo hadiyada aladfaal waa caruurta wa huwa asabiyu aladii lam yablug alxul laakiin wahuwa asabiy اladii lam yablug اlxulm waxaase hadda aطfaal laga wadaa siduu sheekhu sheegay raxmat ullahi calayhi kitaabkiisa markuu sharaxayay nadmiga fatxu اlaqfaal aلsabiyi wuxuu ihi almuraadu minhu milii ana isagoo tawaaducaya waxaan uga jeeda aطfaal halkan almuraadu minhu milii ana fi hada اlfan sida qofka anigoo kale ila mida ee nadmigan ku cusub ayaa طifli aan u bixiyey buui isagoo tawaaducaya can shaykhina almihiyi naaqilan xaalaan ahay mid ka naqlinaya magac sheekhanagii almihiyi sheekhaynu sheegnay markaa cali bni cumar almihiyi oo sheekha markaa cilmigan uu ka talaqiyey oo uu kala kulmay ahaa dilkamaali dilakhlaaqi alkaamilati akhlaaqaha markaa ama sifaadka dhammayska tiran u saaxiibka kamaalka isaga la wada siin maayo waayo alkamaalu laa yaliiqu ila lilahi subxana wataala ilahay mooyaane cid kale uma cuntamo laakiin waxaa loo qadaraya markaa mawsuuf ah dilakhlaaq alkaamila waxaan uu soo naqliyey shuraaxdu isku khilaafeen qol waxay dhahe naaqilan ma wuxuu ka soo naqliyey magac bixintan oo sheekhiisa markuu nadmiye ku yihi magacan u bixi tuxfat اlaطfaal mise wuxuu ka wadaa waxaan uu soo naqliyey cilmigan uu nadminayo marka labaduba wa waa dhici karaan inuu ka soo naqliyey magac bixinta iyo inuu cilmiga ka soo naqliyey iyada inuu cilmiga ka soo naqliyey khilaafo kuma jiro dee sheekhan waa kala kulmay oo cilmigan uu nadminayo sheekhiisuu ka soo qaatay xagga magac bixintana waa macquul ama waa muxtamal inuu magac bixinta sheekhiisu ula baxay oo u arjuu buu ihi waxaan rajaynayaa alle waxaan ka rajaynayaa an yanfaca inuu ku anfaco bihi nadmigan aulaaba ardayda waljra mushqaayadna waan ka rajaynayaa walqabuula aqbalitaanna waan ka rajaynayaa camalkan uu iga aqbalo iyo wthawaaba iyo abaalmarin ajr iyo qabuulku waa isku macno hawaabku waa qeyb ka mida ajriga laakiin culimada qaar waxay leeyihiin ajrigu waxa weeyaan calى طariiq الjaزاء wixii abaalmarin oo kale lagu bixiyo ee qofku camal uu soo qabtay hawaabkuna waa wixii ilaahay subxaanaه wa tacaala qofka tafadulan u bixiyo oo u siiyo isagoo markaa aan la garan karin hawaabkaasi waxa uu yahay oo ilaahay subxaanaه wa tacala nu og yahay tafadulna ku yimaado marka waxaynu odhan karnaa ajarku waa fii muqaabalati camal hawaabkuna ma kaana minhu subxaanahu tafadula وإلى هنا نكتفي سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك